alxamdu lilaah rabi alcaalamiin wsala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed wasalama tasliima kasiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii atibyaan fii aadaabi xamalati alqur'an lilimaami annawowi raximah llah qaala shaykhu raximah llah faslun faida araada ashuruuca fi lqiraa'ati istacaada faqaala acuudu billahi min alshaytaani alrajiim fasalkani wuxuu ku saabsan yahay qur'aanka marka la akhrinaayo in laga hormariyo isticaado ilaahay laga magan gelaayo shaytaanka sheikhu waxau yidhi fa idaa araada shuruuca markuu ruuxu doono inuu gudagalo filqiraa'ati akhrinta uu qur'aanka akhrinaayo isticaada waa magan gelayaa yacnii ha magan gala loo jeedaa fa qaala wuxuu odhanayaa acuudu billaahi min ashaytaani alrajiim acuudu waxaan magan galay billaahi ilaahay baan magan galay min ashaydaani shaydaanka sharkiisaan ka magan galay shaydaankaasoo alrajiimi ayilmarjuumi la fogeeyey oo naxariista ilaahay laga fogeeyey haakadaa qaala aljumhuuru min alculamaa sidaasay yidhaahdeen culammada badankoodu aljumhuur waa badanka jumhuurna jiinku waa godan yahay ma kordhigna dad badan oo talabatu cilmiga carabkooda waxaa ku dareertay inay yidhaahdaan jamhuur oo jiinka fatxiyaan waana khalad waa jumhuur calaa wasni cusfuur jumhuur jamaahiir cusfuur casaafiir wa qaala bacdu asalafi waxay yidhaahdeen salafkii wanaagsanaa qaarkood asalaf marka la itlaaqo oo alla geliyo waa salafkii machuudka ahaa salaf marka hore yaday tahay cidda hormartay haddana waxay calam ku too loo jeedaa salafkii wanaagsanaa baa loo jeedaa saxaabadii nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo taabiciintii iyo atbaacu taabiciintii dariiqa saxaabada raacay ee sida qumane wanaagsan u raacay ayaa loo jeedaa yatacawadu bacda alqiraa'a salafka qaarkood baa waxay yidhahdeen waa daa'ifo yaroo ka mide wuxuu magan gelayaa oo sharka shaydaanka allah ka magan bacda alqiraa'ati akhrinta dabadeed liqowlihi tacaala waxaana u daliila hadalkiisu allah uu yidhi isaga allah korreeye faidaa qara'ta alqur'aana faastacid billaahi min ashaytaani alrajiim faidaa qara'ta alqur'aana markaad qur'aanka akhrido faastacid billaahi magangal ilaahay min ashaytaani alrajiim shaydaankii la fogeeyey ka magangal oo sharkiisa ilaahu iga badbaadiyo iga magan gelidheh oo waxay u fasireen bacdigaasi fa idaa qara'ta in loo jeedo markaad qiraa'adii akhrido kaba faaruqdo oo iyagu waxay u wadaan waxaa lagu khatimayaa qiraa'ada qur'aanka la akhrinaayo bacdi weeyaane waxaa lagu khatimayaa shaytaan iska naar marka la dhammeeyaa la odhanayaa acuudu billaahi min ashaytaani alrajiim sidaasi ma saxnee sida jumhuurkaa saxan oo intaan qiraa'ada la bilaabin qur'aanka la akhrinaayo baa shaydaan iska naarka laga hormarinaya haddaa maxaa lagaga jawaabayaa aayadda fa idaa qara'ta alqur'aana ila ficil maadaa la geliyey shardiga jawaabtu waxay tahay oo lagaga jawaabayaa in la yidhaahdo waxaa loo jeedaa haddaad doonto akhrintaad qur'aanka akhrinayso wa taqdiiru alaayati cinda aljumhuuri qadaraadda aayadda la qadarayaa jumhuurka agtooda waxa weeyaan fa idaa aradta alqiraa'ata markaad doonto akhrintaad qur'aanka akhrinayso fastacid billaah ilaahay magangal fastacid magangal ilaahay labada wejina waxa saxan wejiga jumhuurku ku tageen baa saxan ficilka haddii idaa la geliyo saddex wejuu carabi ahaan u soo arooraa oo u yimaadaa mar wuxuu u yimaadaa ficilkii haddii laga faaruqay oo la sameeyey marna wuxuu u yimaadaa ficilkii haddii lagu dhowaaday oo la doonay muqaarabatu lficli wa mushaarafatuh ficilkii baa lagu dhowaanayaa bimacnaa waa la doonayaa in la sameeyo marna waxaa looga jeedaa ficilkii haddii la gudagalay oo la bilaabay saddexdaa wejay carabi ahaan ugu soo aroortaa culammada qaarkoodna waa baraarujiyeen saddexda noocba inay u timaado waxaa ka mida iyadoo looga jeedo ficilka yadoo laga faaruqay fa idaa qudiyat isalaatu fantashiruu fi lard waxaa loo jeedaa haddii ficilkii laga faaruqo salaaddii la gutay oo lala yimi waa ficilkii waa dhammaaday taasi waa badan tahay oo noocaasoo kale aad buu ugu yimaadaa nooc labaadna waa ku yimaadaayoo ficilkii haddii la doonay waatay culammada qaar ka cabirayaan muqaarabatu lficli wa mushaarafatuhu ibnu hishaam alansaari baana ka mid a culamada sidaa cabbirtay kitaabkiisa muqni labiibka ficilkii baa lagu dhowaanayaa bimacnaa waa la doonayaa in la sameeyo idaa qumtum ila asalaati fakhsiluu wujuuhakum ma waxaa loo jeedaa markaad salaadda u kacdaan oo isu taagtaan salaaddii oo inaad xidhataan rabtaan markaa weysaysta miyaa loo jeedaa salaaddii baa la qiimay dadkii baa istaagay inay tukadaan bay rabaan markay safka istaageen baa la leeyahay markaa weysaystoo wejiyada maydha miya iyo gacmaha iyo maydha maya muraadku sidaa maaha ay aradtum an taquumuu ila asalaati faghsiluu wujuhakum muraadka looga jeedaa waxay tahay haddaad doontaan salaadda inaa u kacdaan wejiyada maydha oo weysaysta aayaddanna waa noocaasoo kale fa idaa qara'ta alqur'aana ay idaa aradta qiraa'ata alqur'aan qur'aanka inaad akhrido haddaad doonto fastacid billaahi min ashaytaani alrajiim ficilkii in la doonaayo ayaa laga tilmaamaya idaa tallaqtum annisaaa fatalliquuhunna liciddatihinna haddaad dumarka furtaan oo furitaankiiba dhaco haddana fura miyaa muraadka looga jeeda maxay tahay talaaqii markuu dhacay dabadeed miyaa la amrayaa talaaq kale in lala yimaado maya ay ida aradtum an tutalliqu annisaa'a fatalliquuhunna liciddatihin haddaad doontaan dumarka inaad furtaan yacni fatalliquuhunna liciddatihin ficilkii in la doonayaa laga tilmaamayaa looga jeedaa nooc saddexaad waa u yimaaddaa shuruuca ficilka la gudagalona waa u yimaadaa idaa sacida alimaamu cala alminbar fa khataba ama idaa khataba alimaamu imaamku hadduu khudbadeeyo khudbadda jumcada markuu khudbadaynaayo goormaa hadalku mamnuuc noqonayaa ma markuu khudbadda ka faaruqo ma markuu gudagalo ma markuu doonaayo inuu khudbadeeyo waxaa loo jeedaa markuu gudagalo khudbadda intaanu khudbadda bilaabin ina alxamda lilaahi naxmaduhu wanastaciinuhu wanastakfiruh khudbaddii sidaa intaanu u bilaabin hadalku waa furan yahay aasaarta qaarkood baaba ku soo aroortay saxaabadii nebiga sala allahu alayh wasalam marka imaamku uu mimbarka koro aasaartaasi waxay sheegaysaa saxaabadu salaadday jooji jireen taxiyatulmasjideedu waa gaar oo imaamkoo khudbadaynaayo axaadiis baaba loo hayaayo dee taxiyatulmasjid waa la iman karaa ruuxu waa fiicantaha inuu la yimaado axaadiisna waa sheegaysaa laakiin naafilo kaleoo mutlaqa layskalama iman karo koritaanka imaamku uu mimbarka koraa salaadday goynaysaa hadalkiisa uu hadlee khudbadda bilaabaana hadalkuu goynaya wa idaa quri'a alqur'aanu faastamicuu lahu shuruucii bay noqonaysaa taasoo kale marka la gudagalo qur'aanka in la akhriyo dhegaysta dhegaysigu goortuu bilaabmayaa waa goorma waa shuruucii waxaynu markaa sheegnay saddex suuro oo idaa facaltum lagu fasiraayo mar la sameeyey oo laga faaruqay mar la doonaayo in la bilaabo oo iraado uu dhacayso iyo mar la gudagalo shuruuc ay tahay lagu dhex jiro haddaba aayaddani waxay ku degaysaa nooca doonitaankay ku dhacaysa marka qiraa'adii marka la bilaabaayo shaytaan iska naar waa in lagu bilaabaa siiqada shaytaan iska naarka shiikhu waa sheegay oo wuxuu udhi jumhuurku waxay leeyihiin waxaa la odhanayaa acuudu billaahi min ashaytaani alrajiim qowl kalena waa inoo sheegi doonaa sheikhu wuxuu yidhi humma sifatu tacawudi kama dakarnaa intaa dabadeed sifada ama qaabka shaytaan iska naarku waa sida aynu soo sheegnay وأعوذ بالله من الشhayطaan الرaجيم wa kaana jamaacaatu min aلsalaf yaquuluun waxay ahaan jireen kooxa salafkii ka midi qaar yidhaahdaa acuudu biاllaahi الsamiici اlcaliimi min الshayطaan الrajiim oo ziyaadada alsamiici alcaliim bay ku dari jireen walaa ba'sa bi haada madxi baa lagu kordhiyey acuudu waxaan magan galay billaahi ilaahay baan magan galay allahaasoo alsamiici kii maqalka badnaa ahaaday oo wax kastoo coda u maqal badna alcaliimi kii cilmiga badnaa ahaaday oo shay kastaba markaa ogaa oo cilmiga badnaa waxaan ka magan galay min ashaytaani alrajiim shaytaankii la fogeeye naxariista ilaahay laga fogeeyey ayaan ka magan galay inuu iga magan geliyo baan weyddiistaa macnuhu dhacaya culammada qaarkood ziyaado labaad bay ku daraan oo waxay yidhaahdaan waxaa la odhanayaa acuudu billaahi asamiici alcaliimi min ashaytaani alrajiimi min hamzihi wa nafkihi wa nafdih ama labada ziyaado mid baa lagu darayaa oo inta uu shiikhu inoo qoraa la odhanayaa ama ziyaadada dambaa lagu darayaayo waxaa la odhanayaa acuudu billaahi min ashaytaani alrajiimi min hamzihi wa nafkihi wa nafdih walaa ba'sa bi haada wuxu uhi wax dhibi kuma sugna kan yacnii sidan in la yidhaahdo ziyaadadaa lagu daraa ba'si ma leh waa bannaan tahay walaakina alikhtiyaara huwa alawwalu ha yeeshee sida la doortee la fadilayaa waa sida hore waxaa laga yaabaa sheikhu inuu qowlka horaa la fadilayaa u doortay xadiiska ku soo arooray inuu sixo badan yahay oo laba nin baa wada hadlay markaasaa nin ka mida labadii nin baa aad u cadhooday xididadiisa qoorta ku yaalle waaweyn ilaa ay kareen oo kaceen markaasaa nebigu wuxuu idhi sala allahu alayh wasalam waxaan garanayaa kelmad hadduu odhan lahaa waxa uu dareemayaa ay ka tegi lahaayeen kelmaddiina wuxuu ku sheegay nebigu sala allahu alayh wasalam acuudu billaahi min ashaytaani alrajiim xadiiskuna saxiixuu ku soo arooray labada ziyaadaba waa ka madhnaa siiqadaasi ha yeeshee labada ziyaadee kale axaadiista qaarkood baa lagu soo wariyey culammada qaarkoodna waa quweeyeen culammada xoojisee quwaysay waxaa ka mid mida ah sheikhulalbaani waana looga horreeyey marka culammada qaar waxay kala qaadeen shaytaan iska naarka marka qiraa'o qur'aan la akhrinaayo aawadeed loo samaynayo loola imanayo iyo marka qiraa'o aan loola imanaynin taasay culammada qaarkood ay kala qaadeen markaasay culammada qaar waxay yidhaahdeen hadday tahay maqaam qiraa'o oo qur'aan la akhrinaayo waa in labada ziyaado mid lagu daraa laakiin maqaam qiraa'a haddaynay ahayn waa in labada ziyaado laga madhnaysiyaa culammada qaar baa sidaa u kala qaadaysa oo yidhi xadiiskaasi wuxuu ku yimi maqaam qiraa'a ma ahayn marka alafdal haddii aan maqaam qiraa'a aynay ahayn waa in ziyaadada laga madhnaysiiyo laakiin maqaam qiraa'a hadday tahay nebiga sala allahu alayh wasalam kama sugna ayuu odhanayaa sheekh albaani iyadoo labadaa ziyaado ka madran ee waa in mid lagu daraa sida fiicane afdalka ah summa ina atacawuda mustaxabbun laysa biwaajibin intaa dabadeed magangalka ilaahay la magangelayaa oo shaydaanka sharkiisa allah inuu kaa magangeliyo aad ka magangelaysaa mustaxabbun waa mid la jeclaystay oo la fadilaayo oo sunna ah laysa biwaajibin waajib ma aha wa huwa mustaxabbun likulli qaari'in waana loo jeclaystay oo waa loo sunneeyaa mid kasta oo qur'aan akhrinaya sawaa'un kaana fi asalaati aw hayriha waxaa isku mid a salaad ku sugnaaya kaa qur'aanka akhrinaya ama salaad kuma sugnaana wax farqiya ma kale lehe mar layba hadduu qur'aan akhrinaayo waa inuu shaytaan iska naarka ku bilaabaa wayustaxabu fi salaati fi kuli rakcatin cala asaxiixi min alwajhayni cinda asxaabina waxaa la jeclaystaa buu shiikhuu yidhi salaadda gudaheeda in shaytaan iska naarka lala yimaado ay huwa isticaadada ama tacawudka ayaa loo jeedaa fi salaati salaadda gudaheeda fii kulli rakcatin ragcad kasta gudaheeda shaytaan iska naarka in lagu bilaabo waa la sunneeyaa cala asaxiixi min alwajhayni qowlka saxiixa ee labada weji ka mid ah marka lagu socdo wejiga saxiixa labada weji ka mida marka lagu socdo cinda asxaabina asxaabtayada agtooda wa cala alwajhi athaani wejiga labaad marka lagu socdana innamaa yustaxabbu waxaa la jeclaystaa oo qudha oo la sunneeyaa istixbaabka sunnayn baa loo jeedaa tacawudka ilaahay la magangelaayo shaydaanka laga magangelayo fi rakcati aluulaa ragcadda koowaad fa in tarakahu fi luulaa hadduu ka tago ragcadda koowaad ataa bihi fi haaniya tacawudkii waa la imanaya ragcadda labaad buu kula imanaya wa yustaxabbu atacawudu fi takbiirati aluulaa waa la jeclaysanayaa waa la sunnaynayaa tacawudka ama magangelka ilaahay la magangelaayo oo shaydaanka laga magangelaayo fi takbiirati aluulaa takbiirta koowaad agteeda bimacnaa dabadeedaa loo jeedaa ayaa la sunneeyaa min salaati aljanaaza salaadda salaatuljanaasaha la yidhaahdee meydka lagu tukanaayo calaa asaxi alwajhayni labada weji ka sixada badan marka lagu socdo takbiirtaa koowaad marka lala yimaadee takbiiratulixraamka lagu xidhanaayo dabadeeda ayaa lala imanaya oo shaydaankii la yska naaraya intaan faatixada la akhriyin sheekhu wuxuu inoo tilmaamaya tacawudka ilaahay la magangelayo sharka shaydaanka laga magangelayaa waa mustaxabe waajib ma aha bacdi culammada ka mida ayaa waxay qabaan waa waajib oo waxay deliishanayaan faإida qara'ta alqur'aana faاstacid billaahi min ashayطaani alrajiim faاstacid waxay yidhahan waa amar maadaama ay amar tahay waxaa laga qaadanayaa inay waajib tahay sidaasaa bacdi culammada ka mida ku tageen ha yeeshee agsarka culammadu waxay qabaan inaanu waajib ahayne sunno yahay ayaa badanka culammadu ku tageen tacawudka markuu ruuxu la imanaayo waa inuu hoos ula yimaadaa inuu la jahro oo sare u qaado isticaadada sunne maahee sunnaha waa khilaafsan tahay isimkay madaahibtu isku hayaan salaadda jahriyadaa sare ma loo akhrinayaa oo sunnadu ma in sare loo akhriyaa mise sunnuhu waa in hoos loo akhriyo mise labada mid waliba waa sunne tacawudka ka horreeya oo intaan bisinkaba la bilaabin ah isaga waxa weeye in sare loo qaadaa meesha kuma jirto nebigana sala allahu alayh wasalam lagama soo rarin inuu la jahri jiray oo sare u qaadi jiray shaytaan iska naarka markuu salaadda tujinaayo acuudu billaahi min ashaytaani alrajiim inuu sare u akhrin jiray lama soo rarin marka waxay noqonaysaa mid markaa sunnaha khilaafsan bay noqonaysaa in lala jahro oo sare loo qaado waa in markaa hoos shaytaan iska naarka lagula yimaadaa qaari kastoo qur'aan ka akhrinayana ama salaad gudaheeda ha ku akhriyo ama isagaan salaad ku jirin ha akhriye waxa uu sunnaa inuu ku bilaabo shaytaan iska naarka inuu ku bilaabo sunna waa waayo aayaddu waa caam fa idaa qara'ta alqur'aana fastacid billah caam weeyo lama kala saarin haddii salaad gudaheeda ay tahay iyo haddii aynay ahayn lama kala saarin caam bay ku tahay aayaddu salaadda gudaheeda marka shaytaanka la yska naarayo qur'aanka akhrintiisa marka shaytaanka la yska naarayo ragcad kasta miyaa lagu bilaabayaa mise ragcadda ugu horraysa keliya lala imanayaa shaytaan iska naarka culammadu laba qowl bay ka leeyihiin madhabta shaaficiyaduna laba weji bay ka qabaan mas'aladaa hadday shaaficiyadu yidhaahdaan qowlaan baa mas'aladaa noogu sugnaaday iyo hadday yidhaahdaan wajhaan baa noogu sugnaaday maxaa u dhexeeya hadday yidhaahdaan qowlaan baa noogu sugnaaday waxay u jeedaan imaamkiibaa laba qowl ka lahaa imaamu shaafici oo hadday qowlaan iyagu markaa madhabkooda ka sheegaan hadday yidhahdaan wajahaan baa ku sugan marka waxay u jeedaan asxaabtii shaaficiyada asxaabulwujuuh niman la yidhaahdaa jira nimanka asxaabulwujuuha la yidhaahdo oo khilaafkooda la ictibaariyo loo aqoonsado inuu wejhun filmadhabi yahay ayaa laba ra'yi ka leh asxaabuwujuuhuna waa niman markaa eh, khaas ah ma aha markaa culammada shaaficiyada dhammaantood asxaabu wujuuh markaa lama ictibaariyo waa bacdi ka mid ah bacdigaasina waxay noolaayeen yacni qarnigii saddexaad iyo qarnigii afraad iyo qarnigii shanaad ayay noolaayeen qarnigii shanaad hadduu dhammaaday culammadii ka dambaysay dhammaan geeridoodu ka dambaysay qarniga shanaad shantii boqol ay soo gaadhay ama ka dambaysay asxaab wujuuh lama ictibaariyo ee culammadii horraysay ayaa markaa la ictibaariyaa laga soo qaadaa qowlkoodu inuu yahay wejhun fi lmadhab marka labada weji ee ku sugan wejiga saxiixa shiikhu waxa weeyaan buu yidhi in ragcad kastaba lagu bilaabayo shaytaan iska naarka oo la sunnaynaayo in qiraa'ada laga hormariyo isticaadada waayo mar kastaba qiraa'a cusub baa la bilaabayaa qiraa'adiina ma xidhiidhsana waa tan arkaanta kale soo kala dhex gashay ee rukuucda leh ee ictidaal leh ee sujuudaha leh ee fadhiga leh marka qiraa'adii hore waa go'day maadaama qiraa'o dambe lala imanaayo aayadduna ay caam ku tahay mar kasta oo qiraa'o lala imanaayo dee qiraa'o cusub baa lala imanaya ragcad waliba qiraa'adeeday leedahay qowlka qawigii wuxuu yahay in ragcad kasta shaytaan iska naarka lagu bilaabayo waana wejiga saxiixa ah ee labada weji ka mid ah ayaa sheikhu yidhi raxmatullaahi cala aljamiic wejiga labaad marka lagu socdo odhanaya ragcadda koowaad keliya la sunneeyaa in lagu bilaabo isticaadada hadduu ragcaddii koowaad ka tegey ama ilaawey ragcadda labaad ma kula iman kara isticaadadii sheikhu wuxuu leeyahay wejigaa labaad marka lagu socdana ragcadda labaad markaa waa la imanayaa waayo isticaadadii uu ka tegey markii hore ayuu markan la imanayaa kaannahu ay ictibaarinayaan qiraa'o keliya inay tahay maadaama salaad keliya ay tahay laakiin saxdu waa sida hore salaatuljanaazihi lafteeda ma lagula imanayaa isticaado salaatuljanaazuhu waa salaad marka cumuumaadkii salaadda ay soo gelaysaa maadaama cumuumaadkii salaadda ay soo gelayso faatixada salaadaha kaleba rukniga ka ah salaatuljanaaziina rukni buu ka yahay oo faatixa la'aanteed salaadi ma jirto laa salaata ilaa biummi alkitaab yacnii salaad ma jirto ummulkitaab haddaanu wehelin oo ku sugnayn salaad ma aha salaatuljanaaziina waa salaad idan faatixada in la akhriya waa lagama maarmaan maadaama qiraa'a lala imanaayo isticaadadii waa in laga hormariyaa isticaadadii markaa waxaa laga hormarinayaa takbiirada koowaad marka lala yimaado oo allaahu akbar la yidhaahdo salaatuljanaazihi la xidho markaasaa shaytaan iska naarka lala imanaya salaatuljanaasaha in istiftaax lala yimaada sunne ma aha waayo nebiga sala allahu alayh wasalam lagama soo rarin inuu istiftaax la yimi salaatuljanaasaha gudaheeda hadduu nebigu samayn lahaana waa la soo naqlin lahaa oo waa la soo rari lahaa sidaas aawadeed wax istiftaaxa lagama hormarinaayo faatixadii waa in isticaado lagu bilaabaa goorta lagu bilaabayaana waa takbiirada koowaad dabadeeda ayaa lagu bilaabayaa waayo takbiirada koowaad dabadeeda qur'aanka la akhrinaya oo faatixada la akhrinayo salaadaha marka la tukanaayo faatixada marka la akhriyo shaydaankii hadduu iska naaray oo ku bilaabay shaytaan iska naarka faatixada suuradda kale uu bilaabayo ee uu raacinayo shaytaan iska naar ma ka hormarinaya sida saxiixa maya waayo waxay ka dhigan tahay qiraa'o keliya oo qur'aan uu akhrinaayo marka maadaamay sidaas tahay oo qiraa'o cusub aanu bilaabaynin fasli u dhaxeeyo weyne aanu jirin oo wax kala dhex galay ayna jirin waxay noqonaysaa inuu qiraa'adiun bilaabayo suuradda dambe oo aanu shaytaan iska naar ka hormarinay faa'iide halkaan ku sii darno salaatuljanaasaha faatixada marka la akhriyo suurad kale in lagu daraa sunne ma tahay mise ma aha jawaabtu waxay tahay sida saxiixa ah suurad kale in la raaciyaa waa sunne waxaana u daliila xadiis baa ku soo arooray sheegaya in suurad kale la raaciyo sheekh albaanina waa kaga hadlay kitaabkiisa la yidhaahdo sifatu salaati nabiyi muqadimadeeda ayuu kaga hadlay asalka kitaabka ama sulbiga kitaabkana waa ku saxiixiyey xadiiska waa kaga hadlay dabadwadaadada mucaasiriinta sheikh ka mida tacaqubay oo yidhi ziyaadadaa suuradda kale salaatu janaasaha ku daraysaa waa shaaddo oo ma asixin sheikh tuwayjari la odhan jiray ayaa tacaqubay nadaraatu fii kitaabi sifati salaati nabiyi risaale la yidhahda ayuu qora marka masaa'ishuu ku qabsaday ayay ka mid ahay sheikha sheikhuna waa ka jawaabay marka mas'aladani waxay ka mid ahayd masaa'ishuu shiikhu ka jawaabay oo uu tilmaamay weji loo daciifiyaa inayna oolin waxaanuu tilmaamay shan siqaadi shantuba inay soo wariyeen siyaadada ah culama horena oo isaga ka horrayso muxadisiinahoo nawowi iyo kayrkiiba ay ka mid yihiinna hore inay u saxiixiyeen duruqda qaarkood iyo xaafid ibnu xajar iyo waxaanu tilmaamayaa shantuba waa siqaad shantaa siqaadda ah raawi keligii lama keliyoobin si loo yidhaahdo waa shaaddo ee shan siqaadaa shantuba soo wariyeen weliba riwaayaadka sidaa ku soo aroray bacdigood baa culammadu hore u tasriixiyeen sanadkoodu inuu saxiix yahay oo sanadkeedu gaar u asaxay bal markay iskaashadaanna ka warran ta kale wuxuu yidhi waxaa u deliila cumuumka xadiiska ku soo arooray ee tilmaamaya yacnii salaad kasta in lagu akhrinaayo faatixada iyo fasaacidan salaatuljanaazuhuna waa salaad shiikha madhabtuu u nisbo sheegtaana waa u deliishadeen buu yidhi faatixa in la akhrinayo xadiiskaa laftiisaay u deliishadeen maadaama xadiiskaa loo deliishaday fasaacidan waa ku sugan tahay kaasina quwuu u sii tarayaa buuhi calaa kulli xaal waxaad ka raajici kartaa muqadimada sifatu salaati innebiy hadduu ruuxu ku daro oo suuradda kala raaciyo yacni waxay noqonaysaa inuu sunno la yimi oo fadli ziyaadi ugu sugan yahay hadduu ka tago suuradda labaadna wax dhibi kuma sugnaa salaaddana waxba yeeli mayso aljanaaza iyo aljinaaza culammada qaarkood waxay yidhahdaan waa bimacnan saas aawadeed baa nawawi labadaba ku banneeyey oo yidhi aljanaaza bikasri iljiimi wa fatxiha oo labada mid walba waa ku timi waa laba luqo culammada qaarna waa kala farqiyeenoo waxay yidhaahdeen alaclu lilaclaa walasfal ilasfal janaazo tajiimku kor dhigan yahay shakhsiga naxashka saaran ee lagu tukanayaa la yidhahdaa aljinaasana waxaa la yidhaahdaa yacni waxa weeye naxashka laftiisa faslun wa yenbagii an yuxaafida calaa qiraa'ati bismi illaahi alraxmaani alraxiim waxa habboon inuu ilaaliyo akhrinta uu akhrinaayo bismi illaahi alraxmaani alraxiim bisimka inuu akhriyo waa inuu ilaaliyaa oo ku dadaalaa fii awali kulli suuratin siwa bara'a suurad kasta awalkeeda waa inaanu ka tegin bisimka oo akhriyaa bismi illaahi alraxmaani alraxiim siwa bara'a suuratu bara'a marka laga reebo suuratu bara'a bisim lagu bilaabi maayo bara'a waa la yidhaahdaa tawbana waa la yidhahdaa asmaa kalena culammadu waa u sheegaan alfaadixa iyo almubacsira iyo asmaa badan bay culammadu sheegaan suuraddaa suuratu baraa ama suuratu tawba yada bisim lagu bilaabi maayo fa inna aksara alculamaa'i qaaluu maxaa yeelay culammada badankoodu waxay yidhaahdeen innaha aayatun xaysu kutibat fi lmusxaf bisimku bismi illaahi alraxmaan alraxiim aayad weeye xaysu kutibat fi lmusxaf waxayna u deliishadeen waxa lagu qoray musxafka maadaama musxafka lagu qoray oo saxaabadii nebigu sala allahu alayh wasalam ku qoreen oo aynay isku khilaafin oo saxaabadu sidaa ku ijmaaceen shay aan qur'aan ahaynna aan lagu dhex qorin qur'aanka ee qur'aanka ay tajriidiyeen oo shay kale oo dhan ka ilaaliyeen taasi waxay u deliil tahay in bisimku ka mid yahay suurad kasta awalkeeda inuu ku sugan yahay oo uu ka tirsan yahay qur'aanka musxaf misxaf masxaf waa musallasulmiim miimkeedu saddexda xarakaa ku bannaan in la godo in la kor dhigo iyo in la hoos dhigo waqad kutibat fii awaa'ili suwar musxafka in lagu sugaa noogu daliilay yidhaahdeen marlabaadka waxaa lagu qoray oo saxaabadii nebigu sala allahu alayh wasalam ku qoreen fii awaa'ili suwar suuradaha awalkooday ku qoreen siwaa baraa'a suuratu baraa'a marka laga reebo fain qara'ahaa kaana mutayaqinan qiraa'ata alkhatmati aw isuura hadduu akhriyo ruuxu bisimka oo suurad kastaba bisimka ku bilaabo wuxuu noqonayaa mid huba oo yaqiinsan qiraa'ata alkhatmati aw isuura khatimaaddii inuu akhriyey oo qur'aankii dhammeeyey mid yaqiinsanoo huba ayuu noqonayaa ama suuraddii inuu dhammeeyey ayuu noqonayaa mid huba wa idaa akhalla bilbasmala markuu ka tago bisimka kaana taarikan libacdi alqur'aani cinda alaksariin yacnii bisimka ku sugan awaa'isha suwarka ku sugan hadduu ka tago aanu akhriyin wuxuu noqonayaa mid qayb qur'aankii ka mida ka tegay culammada badankooda agtooda oo jumhuurku waxay qabaan awaa'ilu suwar bisimkaasi qur'aanku ka tirsan yahay lagamana tegaayo ilaa ba ilaa fain kaanat ilqiraa'atu fii wadiifatin calayha juclun hadday tahay akhrintu mid ku sugan fii wadiifatin shaqo mid ku sugan wadiifadu waa shaqo shaqadaasoo calayha juclun uu ku sugan yahay mushqaayadi ku sugan tahay jucligu waa mushqaayad kal asbaaci sida subucyada asbaac waa jamcu subcin subcun ama subucun qur'aanka marka toddoba meelood loo qaybiyo ayaa subucyada loo isticmaalaa toddoba meelood marka loo qaybiyo hal toddobaadkaas waa suba walajzaa iyo sidaas eh, jusaska waa jamcu juz'in alatii calayha awqaafun wa arsaaq taasoo uu ku sugan yahay waqfiya ay ku sugan yihiin oo cidda akhrida waqaf loo yeelay la yidhi waqafkaa waxaa laga siiyo ama ay ku sugan tahay arsaaq bimacnaa ay ku sugan tahay mushqaayado lagu siiyo oo raatib ah kaana alictinaa'u bilbasmalati ashadda wuxuu noqonayaa ilaalinta bisimka la ilaalinayo oo lagu dadaalayo in la akhriyaa mid sii daran buu noqonayaa liyastaxiqa maa ya'khuduhu yaqiinan si u mutaysto wuxuu akhrinaayo si yaqiinoo hubaala uu mutaysto fa innahu idaa akhalla bihi fa innahu shakhsigaasi idaa akhalla bihi markuu ka tago bisimka lam yastaxiqa shay'an min alwaqfi ma mutaysanayo shay waqafka ka mida mutaysan maayo cinda man yaquulu cidda odhanaysa albasmalatu min awaa'ili suwar bisimku wuxuu ka mid yahay suuradda awalladeeda ayuu ka mid yahayoo suurad kastaba bisimku awalkeeda ayuu ku jiraa cidda sidaa qabta agtooda mutaysan maayo wa haadihi daqiiqatun nafiisatun yata'akadu alictinaa'u biha wa ishaacatuha tani waa mas'alo daqiiqatun daqiiq ah bimacnaa waxa weeye qarsoon yani waa mas'alo yar oo yacni xoogaa qarsoomaysa mas'alo weyn oo aad loo arkayo ma aha oo dadku wada fahmayaan oo nafiisatun qaali ah yata'akadu alictinaa'u biha oo in la adkeeyo ay tahay ilaalinta la ilaalinayo wa ishaacatuha iyo faafinta la faafinayaba ay noqonayso mid mu'akad ah sheikhu wuxuu tilmaamayaa qur'aanka marka la akhrinaayo waa in suuradaha bisimkooda suurad walba lagu bilaabaa bismi illaahi alraxmaani alraxiim suuradda suuratulbaraa'a marka laga reebo boqol iyo saddex-iyo tobanka suuradoodee kale waa in lagu bilaabaa bisimka lagu bilaabaa oo aan laga tegin faatixadana bisimku waa aayad ka mid a ah. lagama tegi karo qowlka saxiixi waa saas madaahibtu waa isku khilaafaan oo aqwaal bay ka leeyihiin madaahibtu mid waa la isla oggol yahay bismi illaahi alraxmaan alraxiim oo suuratu namli dhexdeeda ku jirtaa inay qur'aanka ka mid tahay waa biijmaaci almuslimiin muslim khilaafsani ma jiro dhammaan muslimiintoo dhan baa isla ogolo isku waafaqsan isimkaa ku sugan suuratu namli dhexdeeda isimka ku sugan inuu qur'aanka ka mid yahay waa biijmaaci almuslimiin ruuxa inkiro oo dafira oo yidhaahdaa bismi illaahi araxmaan alraxiim oo suuratunamli dhexdeeda ku jirta qur'aanka kama mid ahaa culammadu waxay isla oggol yihiin inuu gaaloobayo oo milladda islaamka ka baxaayo taa markii la ysla oggolaaday yada garanay suuradaha awalkeeda suuratu tawba mooyaane inta kale awalkooda bisimka lagu bilaabaa qur'aanka ma ka mid yahay mise kama mid aha taa madaahibtu waa isku khilaafsan yihiin oo waxay madaahibta qaarkood ay qabaan kama mid aha afarta madhabood qaar ka midaa qaba laakiin badanka madaahibtu waxay leeyihiin maya waa ka mid bay leeyihin waana sheikhu siduu tilmaamay fa inna akthara alculamaa'i qaaluu innaha aayatun xaysu kutibat fi lmusxafi waqad kutibat fii awaa'ili suwari siwa baraa qowlka yuu u nisbeeyey qowlkaa wuxuu u nisbeeyey imaamu nawowi agsarka culammada markuu ku yidhi badanka culammadaa qaba halkaa waxaad ka garanaysaa qayb culammada ka mida oo aan qabin sidaasi inay jiraan oo odhanaya kama mid aha qur'aanka bisimkaa suuradaha awalkooda ku sugani qur'aanka kama mid aha culammadii qaarkood baa qaba nawowina saasuu u tilmaamay ha yeeshe laba qowl ha ku sugnaadee qowlka aksarku qabaan ayaa qawi ah oo raajix ah inuu qawi yahayna waxaa u daliila waa midda koowaadee nebiga sala allahu alayh wasalam baa laga soo wariyey oo nebigu sala allahu alayh wasalam suuradda suuratlkawsar markay ku soo degtay saxiixa waxaa ku sugan in nebigu akhriyey sala allahu alayh wasalam markuu akhrinayana wuxuu uhi bismi illaahi alraxmaan alraxiim innaa actaynaaka alkawhar ila aakhiriha saxiixay ku sugan inuu bisimka ku bilaabay waa midda labaadee waxaa u daliila nebiga sala allahu alayh wasalam waa akhrin jiray bisimka saxaabadu markay ka xikaayoonayaan qiraa'adii nebiga sala allahu alayh wasalam waxay yidhaahdeen kaana yuqadicu alqur'aana aayatan aayatan oo wuxuu odhan jiray bismi illaahi alraxmaani alraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin marka taqdiici wuxuu ku tilmaamay aayad kasta inuu isku taagi jiray waxaana xadiiskaas ka cad in aayad la ictibaariyo laga soo qaaday oo saxaabadii sidaa u qabeen waxaa kaloo u daliila saxaabadii nebigu sala allahu alayh wasalam waxay yidhahdeen qur'aanka waa in la qoraa cid saxaabada ka miday u xil saareen khulafaa'u raashidiinkii baana amray in la qoro qur'aankii baa la jamciyey waa la kulmiyey waxaana yidhahdeen jarridu lqur'aan shay aan qur'aanka ahayn waa inaan lagu qorin xataa jusaskan iyo xisbiyadan iyo saxaabadii may qorin bisimkaa waa qoreenoo boqol iyo saddex iyo toban suuradood bay bisimkaa ku bilaabeen iskumanay khilaafinoo cid saxaabadii ka midoo ku inkirtoo yidhi bisimka ka masaxa lama helin maadaama khulafaa'u raashidiinka ay sameeyeen oo wakhtigoodii amarkoodii lagu sameeyey yacnii lagu qoray qoritaanka samaynta waxaynu u jeednaa qoraalka in la sameeyey qur'aanku makhluuq maaha qur-aanku waa kalaamullah laakiin shaygay dadku samaynayaan waa maxay waa qoraalka iyagu cindigooda ay qorayaan inay qoraan waa ficilkoodii laakiin kan la qoraya waa kalaamullah ina aladii huwa fi lmasaaxifi musbatun bianaamini alashyaakhi washubbaani huwa qowlu rabbi aayuhu wa xuruufuhu wamidaaduna waraqu makhluuqaani siduu qaxdaaniba odhanaayo kana soo xiganaayo ibnu qayim aljawsiya shaafiyadiisa uu ku soo xiganayo waxaa la kala saarayaa laba shay maktuubka la qorayo iyo maqruu'a la akhrinayo iyo xaashiyaha lagu qorayo iyo khadka lagu qorayaa la kala saaraya xaashiyaha iyo khadka lagu qorayaa waa makhluuq laakiin maktuubka la qoraya waa kalaamu allah waa ghayru makhluuq saxaabadii nebigu sala allahu alayh wasalam waxay isku waafaqeen bisimkaa in qur'aanka lagu qoro oo boqol iyo saddex iyo tobankaa suuradood lagu bilaabo bismi illaahi araxmaani araxiim taasi waxay u deliil tahay in awaa'ilu suwar bisimkaasi inuu ku sugan yahay oo qur'aanka ka mid yahay bacdu ahlicilmi oo odhanaya waa jiraan suuraddanna kama mid aha suuradda kalena kama mid ahe waa faslun bayna suuratayni waa qowl culammada qaar ku tageen waxayse culamo badani qabaan suuradda lagu bilaabuu ka mid yahay masalada ku saabsan salaada marka lagu tujinaayo ma saraa loo qaadayaa mise hoos baa loo dhigayaa mas'alo adag maaha waa mas'alo a'immadii waaweynaa ay isku khilaafeen oo a'immatulmadaahib qaarkoodna ay leeyihiin waxa sunna in lala jahro sida imaamu shaafici a'immada qaarkoodna ay leeyihiin waxa sunnaa in la siraystoo hoos loo akhriyo a'immada qaarkoodna ay leeyihiin yacni jahruhaa sunna wa israaruhaa sunna labada mid waliba waa sunne oo haddii sare loo qaadana sunnaa la waafaqayaa haddii hoos loo dhigana sunnaa la waafaqayaa marka marna waa in sare loo qaada marna waa in hoos loo dhigaa a'immada qaarkoodna ay leeyihiin maya lamaba akrinayo laakiin sida saxdii waxay tahay kollayba inaan laga tegayn daliil ahaan waxaa qawisan in qiraa'ada jahriyada marka la akhrinaayo hoos in loo akhriyo ayaa qawisan xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyaana sheegaya oo tilmaamaya saxaabigu inuu leeyahay nebiga sala allahu aleyh wasalam dabadiisa ayaan ku tukaday abuubakar dabadiisa iyo cumar dabadiisa yacni kaanuu laa yajharuuna bibismi illaahi araxmaani araxiim muslim baa saxiixiisa ku soo warinaya lamay jahri jirin oo sare umay akhrin jirin bismi illaahi araxmaan araxiim riwaayo kaloo ibnu khusayme soo wariyey waxay sheegaysaa kaanuu yusiruuna waxay ahaayeen qaar siraysta bacdu ahlicilmi waa iclaaliyaan laakiin culamada qaarkood waa quweynayaan marka in hoos loo dhigaa kama dhalanayso in laga tago saas yadaa waxaan eh, tilmaamayaa dhallinyaradu waa in ay iska ilaaliyaan inay ka tagaan bisimkaas oo marka ay faatixada akhrinayaan faatixada bisimku waa ka mid waa aayad ka mida ah. maadaama aayad ka mida uu yahay waa in markaa aan laga tegin haddii waxa weeye sare loo qaado saraqaadka axaadiista badankooda kollay waa khilaafsan yahay xadiis yacni markaa nebi oo sariix ku ah jahriga oo ansaxayna ma jiro saas aawoodee culammada shaaficiyada qaarkood qowlkaa waa ka leexday shaafici oo markay ula muuqatay sida kale inay qawisan tahay ayaa iyagoo shaaficiya intay ka weecdeen qowlka kala doorteen a'immadii hore qaarkoodna waxay odhan jireen bacdu a'immati salaf masalada jahriga ku saabsan bisimka lala jahraayo waxaa caan ku ahaa shiicada laakiin calaa kulli xaal bacdi ahlusunnaha ka midoo dee qabaa waa jiraan oo mas'ale ay la keliyoobeen iyagu ma aha ahlu sunnihii baa isku khilaafsanoo laba qowl mas'alada kale leh markaa dee midunbay waafiqi lahaayeen in ama kan waafaqaan ama kan waafaqaan marka sida qawisani waxay tahay in markaa hoos loo dhigo laakiin haddii lala jahro salaaddii waxba yeeli mayso dhibina kuma sugna waana qowl salafka qaarkood ay qabeen a'immada qaarkoodna ay ku tageen marka mas'alo laysku dhibo ama waxa weeye lagu colaatamo yacni waxa weeye ma aha culammada qaar oo odhanaya in lala jahro oo sare loo qaado iyo in hoos loo dhigo labada mid waliba waa sunna odhanayaana waa jiraan waana sida sheekh ibnu baaziya ay doorteen culamo kale mas'aladaas salaadda ku saabsan tambiih baynu uga jeednay mas'alada uu sheikhu halkan kaga hadlayaa waxay ku saabsan tahay marka uu ruuxu akhrinayo qur'aanka oo wadiifo mushqaayadi ku sugan tahay qur'aan ku akhrinayo la odhanayo subuc akhri ama jus akhri ama suuradda caynkaasa akhri ama qur'aankao dhan akhri haddaad akhridana mushqaayadda caynkaasaad leedahay waa inaanu bisimkii ka tegin waayo bisimkii hadduu ka tago suuraddii ma wada akhriyin ama subcii ma wada akhriyin ama qur'aankii ma wada akhriyin culammada badankoodu siday qabaan qayb qur'aankii ka mid mida ah hadduu ka tegayna dee ma mutaysanayo mushqaayaddii oo dhammaystiran ma mudanayo markaas si uu mushqaayaddii oo dhammaystiran si yaqiinoo hubaala u mutaysto waa inuu bisimka aanu ka tegina akhriyaa oo dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuk yacnii wixii ku shaki keliye ka tag oo waxaad u tagtaa waxaan ku shaki gelinayn yacnii shayga yaqiintu kuugu xasilayso la kaalay si aad yaqiin waxaan ugu mutaysato sida uu tilmaamayaa sheikhu waa saas yadaa qur-aankana asbaacdiisa laba dariiqaa jirtoo lagu qaybiyo waxay saxaabadii ku qaybin jireen xagga suuradaha walow haba kala bataan oo subax subaxa ka bato dariiqo dambe oo muta'akhiriina waa jirtaa oo in qur'aankii laysu eego yacnii in markaa isku dhadhow laga dhigo oo la yidhaahdo afar jis iyo laba maqre wax ku dhow ama laba maqre agagaarkaas ayaa laga dhigayaa laba maqre hareerihiisa ayaa laga dhigayaa markaa subcii waayo toddoba meelood oo min afar jisi waxay noqonaysaa siddeed iyo labaatan jis labadii jisee soo hadhay marka toddoba loo qaybiyo waxay noqonayaan in waxa weeye min laba maqre iyo wax yar inay markaa noqonayaan marka taqdiir caynkaasoo kali waa jiraa oo laysu dheelitirayo maqlayaasha oo la doonaayo in la isleekaysiiyo laakiin dariiqada saxaabadu waxay ku dhisnayd subucyada qur'aanka iyagu ay u dhigteen inay xagga suuradaha ka eegaan oo qur-aanka marka la soo bilaabo saxaabadu waxay ka dhigi jireen saddexda suuradood ee ugu horeeya subuc bay ka dhigi jireen saddex bay israacin jireen shanna waa israacin jireen toddoba waa israacin jireen sagaal waa israacin jireen koob iyo toban waa israacin jireen saddex iyo toban waa israacin jireen inta kale soo hadhayna waa israacin jireen waa toddoba meelood tiraday ku socotaa waa tiro kala dhiman saddex ka bilow saddex waa tiro kala dhiman waa witri kisi weeye tiro kala dhiman maxaa ku soo xiga saddex shan baa ku xigta shantu waa subaca labaad shan maxaa ku xiga toddobaa ku xigta tiro kala dhiman toddoba suuradoodna waa subaca saddexaad toddoba maxaa ku xiga sagaal baa ku xiga tiro kala dhiman sagaalku waxa weeye waa subcii afraad koob iyo toban baa ku xiga koob iyo tobankuna waa subaca shanaad saddex iyo toban saddex iyo toban subaca lixaad markaa lix subuuc markaad hayso haddii laga soo bilaabo awalka markaad ka tirinayso culamada qaarna waxay ka bilaabeen faatixada culamada qaarna waxay ka bilaabeen suuratulbaqara haddii suuratulbaqara laga bilaabo oo sidaa loo tiriyo saddex shan toddoba sagaal koob iyo toban saddex iyo toban mar layba waxay noqonaysaa eh, siddeed iyo afartan suuradood ayay noqonaysaa siddeed iyo afartankaas suuradood marka laga soo bilaabo suuratulbaqara laga soo bilaabo waxay ku dhammaanaysaa suuratulxujuraat subca mufasalkaa ku xiga qaaf buu ka bilaabmaya haddii la yidhaahdo sideed iyo afartankaa suuradood waxaa laga soo bilaabayaa faatixadana waxay ku dhammaanaysaa suurat lfatxi xisbiga mufasalku wuxuu ka bilaabmayaa markaa xujuraat ikhtilaafka laysu khilaafay subcu lmufasal ma wuxuu ka bilaabmayaa xujuraat mise qaaf halkaasuu ka yimi xadiiska ku soo arooray calaa kulli xaal wuxuu sheegayaa tirada caynkaas buu sheegaya bacdibaa beyd ku kulmiyey iyagoo markaa tilmaamaya yani suuradihii ishaaraya subucyada ku tilmaamaya bikrun cuquudun yuunusun subxaana washucara alyaqdiinu qaafun baana bikrun waxaa looga jeedaa suuratu albaqara oo bikrun in lagu sheegay ayaa laga soo qaadanaya maxaan lagugu baraarujinaya cuquudna waxaa loo jeedaa suuratu lmaa'ida awfuu bilcuquud waa maa'ida subaca labaad markaa maa'idu ka bilaabmaya yuunusun subxaana yuunus buu ka bilaabmayaa subaca saddexaad subaxa afraadna wuxuu ka bilaabmayaa subxaan ayuu ka bilaabmaya subca shanaad shucaraa buu ka bilaabmaya washucara alyaqdiinu qaafun baana yaqdiinna waxaa loo jeedaa suuratu saafaat ayaa loo jeedaa tacbiir kale waxay ka cabiraan qaarkood fami bishawqin fa'da ay ka soo qaadanayaan faatixada miimka ka soo qaadanayaan ee maa'ida ya'da ka soo qaadanayaan fami yunus bishawqin ba'da ka soo qaadanayaan banu israa'iil suuradda banu isra'iil layaas ma garantaan banu israiil waa tuma waa suuratu israa bacda laga soo qaadanayo banu israa'iil laga soo qaadanayo suuratu israa bishawqin shiinka laga soo qaadanayo shucaraa wowga laga soo qaadanayo wasaafaat qaafkana waa qaaf calaa kulli xaal asbaacda iyo subciyada iyo ajzaada haddii markaa arsaaqa lagu yeelo oo yacni wax lagu qaadanayo sidaasay markaa noqonaysaa in bisimka aan looga tegin si uu yaqiin ugu mutaysto haddaba qur'aanka wax ku qaadashadiisa lagu qaadanayo midna waxay ku saabsan tahay in ruqyo loo akhrinaayo marka ruqyo haddii loo akhrinayo cid xanuunsanaysa lagu akhrinayo xaalka noocaasa waa lagu qaadan karaa xadiis baana ku soo arooray tacliimtuna waa mas'alo kale horaynu uga soo hadallo wax waa lagu qaadan karaa laakiin akhrin qur'aan la yska akhrinayo makaan layskaga akhrinayo ama amwaad loo akhrinayo in wax lagu qaataa dee culammadu waxay tilmaameen inaynay bannaanayn waxay noqonaysaa shay aan bannaanayn walaa ta'kuluu bihi bayna gelaysaa culammada qaarkoodna risaala bay ka qoreenoo culammadii azhar culamo ka mida ayaaba risaalo ka qorayoo waxay sheegeen afarta madhabood inay isla oggol yihiin qur'aanka amwaadda loo akhrinayo ujro in lagu qaataa inaanay bannaanayn markaase aqwaashii madaahibtoo dhan bay keeneen waa risaala matbuuca halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatubu ilayk